بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد النبوة والدعوة مصنفك رحمه الله ميشان وقوى الرمية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام markii nebinimada la siiyey iyo dacwada islaamka oo dacwat tawxiid marka uu istaagay arintaas ayuu halkan kaga waramaya wuxuu yidhi sheekha muqadimaat alnubuwati wa tabaashiiru sacaada muqadimaat nubuwa nebinimada horudhaceedii iyo bilowgeedii iyo wa tabaashiiru asacaada liibaanta bishaaradeedii atabaashiir wa albushraa bishaaradeedii guushii iyo liibaantii bishaaradeedii ayuu meeshaan kaga waramayaa wuxuu yidhi musanifku bimaa taqadama dikruhu wixii noo soo hormaray sheegistiisu ay noo soo hormartay yaa ittasacat ashuqatu alfikriyatu waxaa waasac noqotay ittasacad waxaa waasac noqotay ashuqa yani albucdu baa loo jeedaa fogaanshihii alfikriyatu oo fakar ka ahaa ayaa waasaca noqday iyo walcamaliyatu midaan fakarka ahaynoo aanan caqliga iyo garaadka ku saabsanayn laakiin camalkii ah iyo shaqadii baa waxay waasac noqotay kala fogaanshihii xagga fikriga iyo camalka ma bayna nabiyi sal llahu alayh ali wasalam wa bayna qowmihi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadkiisii dhexdoodii iyo arintaasi kala fogaatay weeyaan marka hadalka uu leeyahay wabima taqadama dikruhu waxa weeye waa wixii noo soo hormaray oo ah nabiyulaahi muxamed inuu ilaahay ilaaliye subxaanau wa tacaala oo u waxyaalaha khuraafada ah iyo xumida qoomkiisa ay ku sugan yihiin uu necbaa uusan acyaadooda iyo ciidahooda asnaamta iyo dabaaldegyada ay aalihadooda u sameeyaan uusan nebigu ka qayb qaadan jirin salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo inuusan waxa ay asnaamtooda u gowracaan iyo nusubtooda uuna rasuulku cuni jirin iyo wax alla wixii ilaahay khayrkiisa magaciisa kor loogu qaado oo saa loo gowraco marka la gowracayo magacaan alla ahayn lagu gowraco inuusan cuni jirin inuusan raalli ka noqon jirin in lagu dhaarto alla waxaan ahayn oo sida allaata walcuza oo kale ay ku dhaaran jireen iyo wixii la mid ah iyo fisqiga waxa xunay sameeyaan oo aan shirkiyaadka ahaynu sida khamrada iyo maaragtay majaalis lahwigoo la taga iyo waxaasoo dhan inuusan nebigu ka qayb qaadanin taasaa noo soo hormartay arrinkaas baa marka waxay keentay inay nebiga iyo qoomkiisii kala fogaadaan xagga fakarkana ay ku kala fogaadaan xagga camalka iyo shaqada waxa la qabanayana ay ku kala fogaadaan markaasuu wuxuu yidhi watafiqa wuxuu nebigu gudagalay yaqliqu inuu ka walwalayo yani qalaq uu kaga jiro walwal mimaa yaraahum wuxuu arkayo calayhi shayga korkiisa uu ku arkayo qoomkiisii oo min ashaqaawati waalfasaadi shaqinimo oo hoog ah hoog uu ku arkayo iyo fasaad waxa uu ku arkayo arintaas ayaa qalaq gelisay walwal gelisay wey nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wayarqabu wuxuu jeclaaday fi lictisaali canhum inuu isaga fogaado ayaga inuu ka fogaado buu jeclaaday mar haddii xaalku sidaa yahay iyo waalkhalwati binafsihi inuu la gooni noqdo walkhalwati gooni noqosho iyo cidlo binafsihi naftiisa inuu la cidloobo oo qoomkiisa uu ka dhex baxo maca tafkiirihi asagoo oo ku fakarayo fii sabiilin wado oo yunjiihim ka badbaadiso min atacaasati inxitaadka ay ku jiraan iyo fasaadka ay ku jiraan iyo walbawaali halaaga waddo ka badbaadinaysana isagoo ku fakarayo ila halaag bay ku jiraan shirki bay ku dhex jiraan xaggii caqiidadii xaggii mucaamalaadkii iyo maarata waxyaalihii kalena xumaan kale bay samaynayaan marka sida ay kaga badbaadi lahaayeen ayuu asagoo ku fakarayo buu haddana wuxuu jeclaaday inuu ka fogaado ka dhex baxo oo meel ayaga ka fog oo keligii ku cidloobo rabbigiisa uu ku caabudo arintaasuu nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu shiikhu wuxuu yidhi washtada hada alqalaqu walwalkaasi waa uu sii kordhayo waa darnaaday aad buu u darnaaday aad buu nabigu ugu batay wa qawiyat haadihi alragbatu jacaylkaasna oo uu jecel yahay inuu khaali noqdo oo dadkii ka dhex baxaahi way ku xoogaysatay agtiisa maca taqadumi sin iyadoo yani da'diisuna ay kordhayso oy sii weynaanayso xataa kaana xaadiyan yaxduuhu ila alkhalwati walinqitaaci waxaabaad moodaa siduu nebigu u jecel yahay calayhi salaatu wasalaam dadkiisa inuu kaga fogaado shirkiga iyo ahalkiisa uu ka fogaado siduu u jecel yahay waxaabad moodaa buu yidhi kaanna xaadiyan mid yacni u heesayo oo yaxduuhu u heesayo ila alkhalwati ugu yeerayo wey gooni noqoshadii iyo cidladii iyo walinqitaaci dadkiisi inuu ka go'o yacni waxaad moodaaba mid inuu ugu yeerayo sidaasoo kale marka xaadiyan yaxduuda waxaa loo jeedaa asalka waxaa la yidhaahdaa yani ninka geela u heeso xaadiyalciisi baa la yidhahdaa halaha midka u gabyo oo u heeso si ay u degdegaan ama maaragtay markuu waraabinayo ama ou wado heeska la qaado baa loo jeedaa marka waxaabaad moodaaba nabiga calayhi salaatu wasalaam sida halahaas markii loogu yeero ay yani loo gab loo heeso ay u ordaan oo hawshood u qabsadaan waxaabaad mooddaa inuu kaasoo kale ugu yeerayo sida uu u jecel yahay inuu dadka ka gooni noqdo saasaabad moodaa weeyaan xataa kaanna xaadiyan waxaabaad moodaa yacni mid heesayo oo yaxduuhu ugu heesayo ila alkhalwati iyo walinqitaaci gooni noqosho iyo dadkiis inuu ka go'o ayaabad moodaaba in sidaasoo kale yani jacaylka uu qabo weeyaan faahada marka nebigu wuxuu gudagalay calayhi salaatu wasalaam yakhluu inuu cidloobayo ou gooni noqonayo biqaari xiraa godka godka yani qaaru xira loo yaqaano inuu ku maaragtay cidloobayo oo ku gooni noqonayo dadkii kaga fogaanayo qaaru xiraa marka waxaa weeye waa buurta hadda loo yaqaano jabalu nuur loo yaqaano oo maka ku yaallo yacni jabalkaas oo aad jabal aad u dheer ah ayuu nabiga inta fuulo god marka korkeeda ku yaallo ayuu halkaa iska geli jiray marka sheikhu wuxuu ku tilmaamayaa godkaasi inuu maaragtay dhirirkiisa godka uu nabiga geli jiray xagga dhirirka ilaa afar mitir oo kale inuu ahaa dhinaca ballarkana hal mitir iyo nus oo kale inuu ahaa weeyaan sidaasoo kale god noocaasoo kale ahoo afar mitir iyo mitir iyo bar oo ballarkii ah yacni buu ku cibaadaysan jiray halkaasuu ku gooni noqday oo khalwo ku samayn jiray weeye faakhada wuxuu gudagelay nabiga calayhi salaatu wasalaam yakhluu inuu gooni noqonayo biqaari xiraa godkaa jabalu nuur buurta la yidhaahdo ku yaallo inuu ku gooni noqonayo ku khalwaynayo yatacabad ullaha asagoo rabbigiisa ku caabudayo muxuuna nabiga ku cibaadaysan jiray calaa baqaaya diini ibraahiima calayhi salaam nabiyulaahi ibraahim diinkiisii wixii ka haray oo saxda ahaa ayuu ku cibaadaysan jiray marka shirkigaana ma uusan ogolayn oo diinta nabi ibraahim inaysan ka mid ahayn yacni shirkiga ka mid ma ahayn sida dad badan oo quraysh ka ahaa ay uga tageen yani maaragtay shirkiga uga tageen ayagoo aanan diin lahayn laakiin caqligoodii iyo xoogaagai baqaayaadka ku gartay waxaan inaysan diintii nebi ibraahim ahayn sidaasoo kale buu nebiyulaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam shirkiyaadkii markii uu ka tegey waxyaalihii ka harharay oo saxiixa ahaa diintii nebi ibraahimo ummaddu ay bedeleen ayuu nebigu meesha ku cibaadaysan jiray weyaan wadalika fii kulli sanati shahra qodka marka uu nebigu ku cibaadaysanayo oo ku qaali noqonayaahi wadaalika arrinkaasi marka uu meeshaa gelayo min kulli sanatin sanad kasta kulligii shahran bil buu ka geli jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa shahrigaasna waa shahru ramadaan bisha ramadaan la yidhaahdo ayuu geli jiray bil walba markuu ramadaanka soo galo ayuu godkaas intuu galo iskaga soo cibaadaysan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa faida qadaa hadduu dhammaado jiwaaruhu ila dariskiisii iyo ku cibaadaysigiisii godkaas uu ku cibaadaysanayay bitamaami hada shahr bishaas dhammaanshaheeda oo kaamil noqoshadeeda ou ku dhammaado ayuu insarafa nabiga soo laaban jiray ilaa makkata maka ayuu soo aadi jiray sabaaxan subaxnimadii ayuu soo aadi jiray maxaa yeele jabalu nuur waxaa la yidhahdaa maka asalkeedii hore yacni ilaa laba mayl camalu markii hore u jiray laakiin hadda magaaladiibuu ku dhex jiraay baledkii waa weynaaday weeyaan jabalu nuur magaalada dhexdeedii ayuu ka mid yahay laakiin waagaasi asli maka markii loo laba mayl ayuu u jiri jiray markuu ka soo dego ayuu marka maka soo aadi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka soo aado fa yatuufu bilbeyti wuxuu ka bilaabi jiray intuusan gurigiisii tegin beytka inuu tawaafo kacbada inuu tawaafo uma yacuudu markaasu wuxuu u laaban jiray ilaa daarihi gurigiisii oo bil ka maqnaa ayuu aadi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad takarara dalika minhu arinkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam way soo noqnoqotay inuu yani bil walba markii ramadaanka la gaaro ou bishaas halkaa ku khalweeyo alaaa sanawaatin yani arintaasi waqad takarara dalika minhu nabiga xaggiisabuu ka soo noqnoqday sal allahu calayh waali wasalam alaaa sanawaatin saddex sano buu sidaa yeelaya marka saddexdaa saddex bilood oo ka mid ah ayuu bil walbaba nebigu ku khalweyn jiray qaaru xiraa ayuu geli jiray bisha ramadaan weeyaan falammaa takaamala lahu markuu nebiga u dhammaystirmay arbacuuna sanatan afartan sano markay u dhammaystirmatay wahiya afartankaa sanana sunnulkamaali waa yacni sanadka uu qofku dhammaystirmo u kaamilka noqdo eh walahaa ayada yani maarata sinigaas afartanka sano ahna baa buciat rusulu aaliban sida badanna rususha lagu soo diraa markay afartan sano gaaraan yaa inta qaalibkaahoo badan rususha rasuul laga dhigaa oo lagu soo diraaye markii ay afartankaa sano u dhammaystirmatay bada'at talaa'icu nubuwati atalaa'ic waa albidaaya baa loo jeedaa bidaayat nubuwa nebinimada bilowgeedii bada'at waxay bilowday talaayicu nubuwati nebinimada bilowgeedii iyo wa tabaashiiru sacaadati guusha bishaaradeedii iyo liibaanta bishaaradeedii ayaa waxay bilaabday fi duhuuri muuqasho inay muuqatabay bilowday weyaan markaasaa nebinimadii iyo maarata bishaaradii iyo guushii yani liibaantii ayaa bilaabatay inay muuqato fakaana markii nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yaraa mid arko ru'ya riyo buu arki jiray habeenkii markuu seexdo waa riyoon jiray ru'yadaasoo saalixatan mid wanaagsan ah ayuu arki jiray markuu ru'yada saalixada arkana tafacu kamaa yara waxay ru'yadaas u arki jiray u dhici jirtay sida u arkay wixii oo maanta caawa ku riyoodo beri sida waaga markuu baryo oo kale u caddahay ayuu riyadiisu arki jiray weyaan riyada sideediibuu u arki jiray salawaatu wasalaamu calayh maxaa yeelay yacni ru'yadu waa nebinimada midii lagu bilaabay wey nebinimada muqadamaadkeedii wey bal nebigu wuxuu ku tilmaamay inay juzun min sabciina juz'an min annubuwa toddobaatan qaybood markii nebinimada loo qaybiyo meel kamida inay ru'yadu tahay riyada ay tahay ayuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka hadduu riyoodo sidaa u riyooday buu riyadiisiibu maalinimadiina arki jiray weyaan wa kaana yara daw'a nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yaraa mid arko addaw'a nuur iyo iftiin buu arki jiray wayasmacu sawta dhawaaqna waa u maqli jiray oo cidda dhawaaqa iskalena uusan arkaynin ayuu maqli jiray weyaan wa qaala wuxuu dhihi jiray intaana la soo dirin ka hor wuxuu dhihi jiray innii la acrifu waxaan garanayaa xajaran dhagax baan garanayaa dhagaxo oo bimakkata maka dhexdeeda ah dhagaxaasoo yusallimu calaya aniga isalaamo qabla an ubcad inta aanan la isoo dirin oo nebiga aan la iga dhigin waxaan arki jiray dhagax maka buurdhagax ku yaallo oo markaas soo maro kaana yusallimu calay aniga islaami jiray baan arkay buu leeyay waa xadii saxiixa ah. imaam axmed fii musnadihi buu ku wariya muslim fii saxiixii buu ku imaam tirmidi baa warinayo wa xadiidu jaabir ibni samura ayaana nebiga ka warinaya salawaatu llahi wasalaamu calayhi w bidaayat nubuwati wanuzuul lwaxyi bidaayat nubuwati wa nusuul lwaxyi nebinimada bilowgeedii iyo waxyiga soo degistiisii uu soo dego iyo cunwaankaana musanadku u caqibay weyaan falamma kaana markuu ahaa fii ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda min asanati alxaadiyata wlarbaiina min asanati alxaadiyati wاlarbaiina sanadii yacni kow iyo afartanaad oo bishii ramadaan lagu jiraahi markuu nebiga ahaa wa huwa nebiguna muctakifun mid ictikaaf ahoo ku negi ou ahaa biqaari xiraa ilaa bisha ramadaan buu geli jiray baa nebi yacni godka buurta maxaa la godka xiro la yidhaahdo jabalu nuur yani buurta xiro la yidhaahda ku yaalaahi asagoo muctakif ku ah oo ictikaafsan yadkuru llaha allana uu xusayo wayacbuduhu rabbina uu caabudayo yaa faaja'ahu jibriilu calayhi salaam faaja'ahu waxaa soo kadiyey oo durbaba u yimid asagoon filaynin jibriilu malakuljibriil calayhi salaam ayaa halkaa ni maarata ku soo kadiyey binubuwati nebinimadiibuuna kula soo kadiye ula yimid iyo walwaxyi waxyigiibu ula yimid weeyaan nebinimadii iyo waxyigii ayuu mufaaja'atan ugu keenay wey isaga si lama filaana ayuu durbadiiba malakul jibriil ugu yimid wey markaasuu qaabkiibu wuxuu rabaa waxyiga uu ku bilowday inuu maaragtay axaadiistii saxiixa ahayd uu noo soo guuriyo oo bukhaari iyo kayrkiisba ay warinayeen markaasuu musanifku wuxuu yidhi walnastamic aanu dhagaysanno ilaa caaishata radi allahu canha caaisha zawji nabiyi sal allahu calayh waali wasalam allaha ka raadi noqdee nebiga xaaskiisii ahayd bal aan dhagaysanno tarwii lanaa iyadoo noo warinayso haadihi alqisa qisadan ootana haadihi alqisata qisadan ootana ay noo warinayso bitafaasiiliha ayadoo fahfaahsan maca tafaasiiliha iyadoo ay aad u faahfaahinayso bay nooga warramaysaaye bal caaishaan dhegaysanno xadiikaas bukhaari iyo keyrkiiba waa ay soo saareen weyn qaalat caaishata radi allahu canha caaisha marka waxay tidhi allaha ka raadi noqde awalu maa budi'a bihi rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam min alwaxyi alru'ya asaalixata fi nnawmi walu maa shaykan ugu horeeyo oo budia lagu bilaabay bihi shaygaba rasuululahi sal lahu aleh ali wasalam rasuulka alle lagu bilaabay oo min alwaxyi waxyigii ah alru'yaa alsaalixata waa riyadii wanaagsanayd oo fi nawmi hurdada dhexdeeda ahaatay waa shayga ugu horeeye nabiga lagu bilaabay riyo wanaagsan inuu maarata hurdada dhexdeeda uu ku arko ayay ahayd weeyaan fakaana marka nebigu wuxuu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yaraa midaanan arag ru'ya ru'ya midaanan arag ilaa hadduu arko jaa'at way imaan jirtay ru'yadii mila falaqi subxi sida waaga uu u baryo oo kale iyadoo lamid a ah waa berigii so markuu waagu baryo ardadoo dhan ma caddaato oo iftiin ma wada noqoto shay walba kulligii arki maysid saasoo kale buu nebiguna u arki jiray ru'yadiisii xaqiiqadeedii iyadoo waaqicah ah, ayuu arki jiray oo xaqiiqo ah weeyaan uma markaa kabacdina xubiba waxaa la jeclaysiiyey ilayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam alkhalaaq cidloonshihii inuu cidloobo ayaa maaragta la jeclaysiiyey inuu markuu ru'yadaa arkay inuu dadka ka gooni noqdo oo keligii meel cidla a uu ku cibaadaysto ayaa la jeclaysiiye weyaan saasay leedahay caaisha wa kaana yakhlu nabigu wuxuu ku cidloobi jiro ku gooni noqon jiray biqaari xiraa buurta xira la yidhaahdaa ama jabalu nuur la yidhaahdaa godkeeda ayuu ku qaali noqon jiray fayataxanau ay yatacabadu wuu cibaadaysan jiray taxanuka waa atacabud waa cibaadaysi wey fiihi godka dhexdiisa ku cibaadaysan oo dawaati alcadadi tiro u saaxiib ah. habeenno oon tiro u saaxiib ah sida bisha ramadaan oo kale ayuu ku jiri jiray oo halka ku cibaadaysan jiray weyaan qabla an yanzica qabla an yarjica intuusan soo noqonin ilaa ahlihi ahalkiisa uusan u soo noqonin nasciga bimacnaa rujuucun baa loo jeedaa intuusan godka inta ka soo baxo ahlkiisa soo noqonin godkaas buu habeenno ku cibaadaysan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wayatazawadu nabigu wuu soo saad qaadan jiray lidaalika arintaas buu zaad usoo qaadan jiray maadaama bil ou buurtaa saarnaanayo godkeeda uu ku jirayo buu zaadkiisii cunadiisii wuxuu cuni lahaa wuxuu cabi lahaa iyo hore usoo qaadan jiray markaasuu meeshaas ilaahay ku caabudi jiray subxaanahu wa tacaala weyaan markuu cibaadadiisa dhammaysto wuu laaban jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa khadiijata khadiijo ayuu u noqon jiray markuu zaadku ka dhammaado fayatasawadu wuu soo zaad qaadan jirayoo raashinkiisii cunnadiisii buu soo qaadan jiray limiliha habeenadaas oo kale oo ku jirayoo kale qadarkaasoo kale usoo zaad qaadan jiray wy xataa jaa'ahu alxaqu ilaa xaqi oo waxyigii ah oo uga yimaado nabiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa nebiga oo fii qaari xiraa ah. meesha xero la yidhaahdo buurta xero la yidhaahdo godkeedii ku dhex jiro ilaa uu xaqi oo waxyigii oo u yimaado malakul jibriilna uugu soo diro fa lmalaku malagii oo malakul aha ayaa godkii ugu yimid nebiga oo joogo qaaru xira fa qaala markaasu wuxuu ku yidhi iqra ahri muxamadow qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa ana biqaari anu mid wax akhriya ma ahi maxaa yeele nebigu waxna ma unan akhrin jirin waxna ma qori jirin marka wax qoranna ma usan akhriyi jirin mana qori jirin weeyaan marka maa ana biqaari mid wax akhriyaahi ma ihi buu yidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi yacni nabiga odhanaya ayuu iqabtay faqabtanii waa imajuujiyey yani maaragtay waa iduuduubayo waa imajuujiyey xataa balaqa intuu gaaro minii aniga aljahdu dhibka intuu iga gaaro weyaan marka aljahdu jiimka inaad kor dhigto aljuhdu jiimka in la godo labadaba yani mashaqadii ilaah iga gaartay iyo taaqadaydii tabartaydii ay dhammaato aad aan u dhibtoodo ayuu ima joojinaya buui uma arsalanii waa isii daayey yani majuujiskii iyo maroojintii uu maroojinayey ayuu iga sii daayey buu iga qaaday fa qaala markaasuu mar labaad wuxuu ugu yidhi iqra' maxamadow aqri wax qultu markaasaan waxaan ku idhi ma ana biqaarin war mid wax aqriyahay ma aniga faahadanii mar labaad buu i qabtay faadanii waa iduuduubay oo waa i maroojiyey aaniyata mar labaad xataa balaqa mini ljahdu aw iljuhdu ilaa dhibkii iyo mashaqadii ay iga gaarto oo aan ka dhibtoodo uma arsalanii haddana waa idaayo farahu iga qaaday faqaala markaasu wuxuu ugu yidhi mar saddexaad iqra akhribuu yidhi faqultu waxaan ku idhi maa ana biqaari anu mid wax akhriya maahi faakhadanii markaasuu haddana i qabtay faqabtani aaliata mar saddexaad ayuu imajuujiyey oo sidoo kale ii maroojiyey yani saasuu ugu sameeyey ilaa dhib uu uga iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam intaas oo suurat alcalaq ah oo qur-aanka qaybtii ugu horrayso nebi maxamed lagu soo dejiyey ah ayuu maaragtay malkul jibriil ku dul ahriyoo yidhi ahri wey iqra' rabbigaaga magaciisa yani adoo kaalmaysanaya akhri alladii allihii khalaqa abuuray allihii wax abuuray magaciisa adigoo mustaciinan bismi rabbika akhri baa lileh wax akhri khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alinsaana insaankiibuu abuuray bani aadamkii ayuu abuuray min calaqin wuxuu ka abuuray cadcad xinjir ahoo dhiiga ayuu ka abuuray xaggiisa allihii ka abuuray khalaqa alinsaana allihii abuuray bani aadamka min calaqin cad xinjira ka abuuray xaggii allahaas magaciisa xus oo maaragtay adoo kaalmaysanayo wax akhri baa la leeyahay iqra akhri oo waxa laguu sheegayaa laguu waxyoonaya akhri warabbuka adiga rabbigaagu alakramu allihii wanaag badan weeye waa la karaamo badane oo karaamo iyo wanaagoo dhan leheh aqri baa layidhi alladii allihii yacni maaragtay rabbigaagii karaamada iyo sharaftoo dhan iska lahaa callama baray yacni alinsaana insaankii baray wey bilqalami alkitaabata bilqalami qalam wax lagu qoro allihii baray allaha magaciisa adigoo maaragtay kaalmaysanayo wax lagu waxyoonaya aqri callama alinsaana insaankiibuu rabbi wuxuu baray maa lam yaclam wuxuusan garanaynin ayuu rabbi baray subxaana wa tacaala weyaan marka qur-aanka aayadda ugu horraysay soo degto qaybta aayadihii ugu horreeyey soo dego waa intaan ilaa suurat alcalaq laga soo gaaro callama alinsaana maa lam yaclam waxayna tusaysaa maadaama nabigeenna nebi ummiya uu ahaa waxay tusaysaa diinteenna inay tahay diinu alcilmi waalmacrifa diin cilmiga iyo macrifada iyo aqoonta dadka ku tirtirsiisa ay tahay suurad aayadihii ugu horreeyey ayuu ilaahay noogu sheegay alladii callama bilqalami yacni inuu bani aadamku wax barto qofka uu wax akhriyo kitaabo oo wax qoro inay shay muhiim tahay cilmi inuu bani aadamka baray aynan maarata horay u aqoonin arrimahaas ayuu rabbi subxaana watacaala kaga warramay marka diinkeennu waa diin lcilmi walmacrifa amaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kaana nabiyan ummiya nebi ummi buu ahaa laa yaktubu walaa yaqra'u lmaktuuba yacni mid wax qorana ma ahayn wax qorana ma uunan akhrin jirin arrintaasna mucjizay rasuulka u ahayd salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay haddii isaga oo kitaabadii iyo qiraa'adii yaqaano oo aad wax u garanaya haddii qur-aankan uu la imaan lahaa in badan oo dadka ka mida waxay odhan lahaayeen isagaa samaystay maxaa yeele isagoo ummiya ayuuba maaragtay qur-aanka markuu la yimid ayay yidhaahdeen waxa weye wa asaatiiru alawaliina iktatabaha fayatumla calayhi bukratan wa asiila hadalkaas bay yidhahdeen isagaa uu soo qortay iyo wax lamida bay yidhaahdeen weyaan arintaa markii uu malakuljibriil kusoo arinta aayadahaas uu ku dul akhriyey farajaca biha nabiga wuu la laabtay farajaca wuu laabtay biha aayadahaasi rasuululahi sal allahu calay wasalam allah la laabtay yarjufu fu'aaduhu asaga oo qalbigiisu ou cabsi darteed ou la lulanayo dhaqdhaqaaqayo lanna qofka markuu bao u cabsado qalbigiisa wadnihiisa waa garacmaa wuu dhaqdhaqaaaa weyan yarjufu isaga uu lulanayo fu'aadigu laabtiisa iyo qalbigiisa uu lulanayo cabsi darteed markaasuu fa dakhala calaa khadiija khadiijo oo xaaskiisii ahayd ayuu u galay nebiga khadiijadii binti khuwaylidin khuwaylid gabadhiisii ahayd radia allaahu canha allaha ka raadi faqaala markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi markuu xaaskiisa u tegey zammiluunii zammiluunii iduuduuba oo iduuduuba idada yani saasoo kale maryo igudada weeyaan saasuu ku yidhi fazammaluuhu way dadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa dahaba intuu ka tago canhu nebiga xaggiisa alrawcu argagixiila uu ka tagiyo cabsida ay ka tagto leanna qofka markii uu cabsado waxaa laga qaadanaya haddii cabsi iyo khawf iyo murug badan ay hayso haddii intuu seexdo uu isdado wax badan baa ilaahay ka takfiifiya sidaa darteed marka inuu ka khafiifto daraaddeed buu u yiri zamiluunii zamiluunii oo u yidhi weyaan ilaahay waa ka qaaday cabsidii badnayd weeyaan markii cabsidii ay ka tagtay iyo marka xaaskiisii oo khadiijo ah ayuu arrintan uga sheekeynaya fa qaala markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam likhadiijata xaaskiisii oo khadiija bintu khuwaylida ayuu wuxuu ku yidhi wa ahbaraha walxaalu qad ahbaraha uu warramay alkhabara qisadiiba uga sheekeeyey markuu qisadii qabsatay oo uga sheekeeyey warkiisa siduu ahaayoo dhan oo u dhammaystiray iyo wuxuu ku yidhi laqad khashiitu calaa nafsii laqad khashiitu waan baqay calaa nafsii naftayda baan u cabsaday khadiijooy maxaa yeelay halaag baan uga baqay wey maxaa yeel wuxuusan arki jirin buu arkay faqaalat markaasi khadiijatu khadiijo waxay tihi ayadoo nebiga tam'ana ku samaynayso oo dejinayso dhibka uu dareemayana ka masaxayso kallaa bay tihi ka istaag arrintaasi wax naftaada aad u baqday arrintani ma ah maxaa yeeley wallaahi allaan ku dhaartay maa yuqsiika allaahu allah ku hoojin maayo abadan weligaa ku hoojin maayo sababta uusan kuu hoojinaynin waa maxay innaka adiga nebi muxammadow latasilu raxima raximka iyo qaraabadii baad xidhiirisaa marka qof qaraabadiisa xidhiiriyo ilaahay ma hoojiyo subxaana watacaala bal cumrigiisa iyo caafimaadkiisa iyo waxaa loo barakeeya xoolihiisa iyo owlaadiisa baaba loo barakeeya weyaan wa taxmilu lkalla yacni culayskiina waad qaadaa oo dadka dhibaataysan ayaad u gargaartaayo culays badan baad maaragtay sidii horeba aan ku soo marnay aan looga soo sheekeeyey ah, hore aan darsigeenni xala ku soo marnay nebigu inuu ahaa xamuulan limaa yufqilu ka annaasi dadka waxa cusleeyo oo dhibka ah ayuu dadka ugu kaalmayn jiray weyaan marka dhibkaas ama qof ayaad xambaartaa weyaan wa taksibu almacduuma wax aan jirinna la waayeyna waad kasabtaayoo dadkii baad siisaa dadka waxay waayeen baad u kasabtaayood u samaysaa wey watuqri dayfa wataqri waad xidhiirisaa min qara yaqri markii laga keena ficilka tilaati laga dhigo taqri baan laakiin aniga tuqri buu i xarakaynaya min aqra oo kale ka dhigay ficilka rubaaci buu ka dhigay marka wa taqri dayfa martidana waad soortaa oo waad xidhiirisaa martidii weeyaan wa tuciinu waanad u kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi yacni waxaa loo jeedaa man nasalat bihi nawaazilu qofka ay musiibooyinka ku degaan oo masaa'ibkii qadarkii iyo shayga xaqa u asiibo dhibka u asiibo xag alla ka yimidna qofkaasoo kale waad u kaalmaysaa waad garab istaagtaa faqri baa ku dhacay cudur baa ku dhacay cabsi buu helo wixii aad u qaban karto ayaad u samaysaayo kaalmo ah ayaad u yeeshaa weeyaan faintalaqat bihi khadiijatu intaa markuu nebigu u sheegay khadiija oo ayadana ay tam'ano ku samaysay dejisay tiri wanaagba qalbigiisa ay dejisay si ay cabsida uga yarayso intaa kuma ayan simanine waxay la aaday yacni nin ay ilmo adeer yihiin khadiija oo maaragtay nasraani ahaa wakhtigii jaahiliga nasaaro noqday oo diinta nasaarada qaatay kutubtii horena wax ka akhriyey ayay tiri bal ninkaa cilmigale aan xaalkiisa soo weydiinno fanalaqat bihi nabiga waxaa la tagtay oo wadatay khadiijatu khadiijo ayaa wadatay xataa atat bihi ilaa ay nabiga kala tagto ooy u geyso waraqata bna nawfalin ninka waraqa la yidhaahdo oo ina nawfal ah ibnu asadin ibna cabdilcusa oo ahaa maaragtay ibna cammi khadiijata khadiijo ina adeerkeed aha ilaa ay u geyso waraqat ibnu nawfal oo khadiijo ilma adeer ay ahaayeen oo nin weyn ah ayay u geysay wa kaana waraqa wuxuu ahaa imra'an nin buu ahaa tanasara fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga intaan nabiga la soo dirin nasaaro noqday diinta nasaarada qaatay oo mushrikiintan wataniyadoodii ka tegay intuu nacay iskaga tegay buu ahaa wa kaana waraqa wuxuu ahaa yaktubu mid qoro alkitaaba alcibraaniya yacni kitaabada qoraalka yuhuudda mid qoro buu ahaa weeyaan luqadda waxaa la yidhi luqa alcibriya ama cibraaniya baa la yidhaahdaa waxaa loo jeeda waa luqat lyahuud yuhuudda luqadeedii mid qori jiray buu ahaa weya ninkaan yuhuudda sida uu luqadda carabiga u yaqiinay buu yuhuuddana maaragtay fartoodii luqadoodii kitaabadoodii ayuu u qori jiray weyaan fa yaktubu marka wuu qori jiray waraqat bnu nawfal min alinjiili diintii nabilaahi ciisa oo injiil ah ayuu wuxuu ku qori jiray bilcibraaniyati luqada yuhuudda ayuu ku qori jiray maa shaa allahu an yaktuba intuu ilaahay doono inuu qoro bimacnaa aada u garanaye wey aad buu u yiiina aad buu u qori jira w warqa wuxuu ahaa shaykhan qad camiya shaykha nin da' buu ahaa oo waayeel ah oo qad camiya indhabeelay oo indhala ah buu ahaa w marka isagoo indhala oo waayeela bay u geysa khadiij w faqaalat lahu khadiijatu khadiijabaa marka waxay ku tiri yabna cammi in adeerkayo waraqay la hadlaysaa ina adeerkayow ismac min ibni akhiika walaalkaa warkiisa bal dhegayso bal ka dhegayso warka uu sheegayo waxbuu arkaye bal ka dhegaysa bay tiri faqaala lahu waraqatu waraqabaa faqaala waraqatu waraqaa wuxuu yidhi waraqatu bnu nawfal lahu nebigu wuxuu ku yidhi yabna akhi walaalkay inankiisiiyow maadaa tara maxaad arkaysaa buu maxaad aragtay ii sheeg waxaad arkaysa buu faahbarahu rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah ayaa waraqa wuxuu u sheegay khabara maa ra'a wixii ou arkay warkeegii ayuu u sheegay malagaasba meesha igu yimid saasuu igu yii xaqribuu yii saas dhibka wixii aan soo marnay ayuu uga waramay wuxuu la soo kulmay ayuu uga sheekeeyey markaasaa faqaala lahu nabiga waxaa lagu yii wuxuu ku yidhi waraqatu waraqaa wuxuu nabiga ku yidhi faqaala waraqatu baa wuxuu yidhi waraqatu bnu nawfal lahu ay lilnabiyi sal allah calay wasalam nabiga ayuu wuxuu ku yidhi haada annaamuusu kani waa midkii khayrwadaha ahaa weeyaan naamuus baa alladii kaasoo nazla allaahu alla uu soo dejiyey calaa muusa nabiyulaahi muuse uu ku soo dejiye wey axadka kuu yimid oo qaaru xiraa kuugu yimid waa annaamuus naamuus marka waxaa la yidhaahdaa yani waxaa la yidhahdaa asal ahaan waa saaxibu siri alkhayri baa la yidhahdaa qofka sirta khayrka u saaxiibka ah qofka maaragtay sirta shay sir ah oo khayra kugu siraysto yaa loo yaqaanaa laakiin haduu yahay saaxibu siri shari haduu yahay saaxiib siroo shareed haddii uu yahay waxaa la yidhahdaa jaasuusaa la yidhaahdaa waa sir buu kaa qaadaya waa jaasuus wey marka cagsigiisa naamuusaa la yidhaahdaa sir iyo khayr buu kuu keenay weyaan marka kii khayr wadaha ahaa da ku laqbeeyaan wey alladii kii way naamuuskaasi nazla allahu alla uu soo dejiyey calaa muusa nabiylahi muusa calayhi salaatu wasalaam uu ku soo dejiye weyaan markaasuu waraqa iska calacalay maadaama inuu waayeel yahay og yahay maaragtay da yahay inuusan sii joogi doonin inuu nabiga rumayn lahaa uun u gargaari lahaa calaacal sidaasuu bilaabaya yaa laytanii waraqa hadalka wato yaa laytanii shallaytadayde fiiha ay fii waqti bictatika aw fii nubuwatika nebinimadaada wakhtigeeda maan ahaado jadacan min dhallinyaraa maa noqdo aniga jazacanu idhiga jazacan sax ma aha waxa wey jazacan hadduu idiin dhiga sax wey waa daal iyo cayn waay maa nin dhallinyaro noqda wey yacni nin dhallinyaro oo qawi ah ay qawiyan jalidan wuu noogu fasiray nin xoog leh oo maaragtay adag maa noqda weeyaan laytanii shalaytadayde akuunu maan ahaado waqtiga adiga lagu soo dirayo xayan mid nool maan noqdo nolol unmaan kugu soo gaaro id waqti maa nolol kugu soo gaaro yukhrijuku ay kusoo saarayaan kusoo saari doonaan ay ku saari doonaan qawmuka dadkaaga maka ay kaa saari doonaan maalintaas maan maaragtay yacni goobjoog noqdo oo nin xayiya maan noqda buu leeyahy markay ku saari doonaan markaasuu nebigu la yaabay calayhi salaatu wasalaam maalinta dadkaadu ku saari doonaanoo maka kaa cayrin doonaan arrintiibuu qariibsadeen lanna ree maka nebigu wakhtigan waa jecel yihiin aad bay u jecel yihiinoo nin saadiqu lamiina waan soo marnay xataa markay isqabsadeen oo kacbadii xajarulaswadka yaa dhigayo la yidhi ninka keliya ay aamineen ay u garteen inuu yahay aaminka isagoo ahaa weyan arrintiiba marka la yaabayo faqaala rasuul lahi sal alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam awa aw mukhrijiya kuwa ishaari miya hum qoomkaygii oo aniga ishaarayaan miyaa wey su-aal u weydiinaya animay maka iga saarayaan qaala markaas waraqat ibnu nawfal wuxuu yidhi nacam adaa lagu saaraya maka lagaa caynin lam yati markaasuu cilleeyey sababta u sheegay lam yati lama imaanin rajulun nin lama imaanin qatu horay bimili maa ji'ta bihi waxa adiga aad la timid oo nebinimada iyo tawxiidka ihi hortaaq nin la yimid ma jiro ilaa hadduu la yimaado cuudiya waa lala collaytamaa waa lala dagaalamaayo waa lala collaytamaa weyan cadaa loo noqdaa wain yudrikunii haddou i haleeli lahaa oon gaari lahaa wey yowmuka maalintaadaas lagu saarayo markay maka kaa cayrinayaan haddaan goobjoog noqon lahaa oo aan markaa kula joogi lahaa ansuruka waan kuu gargaari lahaa nasran gargaar oo mu'azaran mid xoog la ah oo qawi ah ayaan kuu gargaari lahaa wey waan ku garab istaagi laha waan uma intaa dabadeed lam yalbat waraqatu an tuwufiya wafatr alwaxyi lam yalbat ma uunan nagaanin waraqat bnu nawfal an tuwufiya in la oofsaday kama uusan nagaanine bimacnaa markiiba waa la oofsaday wy mudayar kabacdiba waa dhintay baa loo jeeda wafatara alwaxyu waxyigiina waa uu markii aayadaha hore lagu soo dejiyey muddan aan nebiga aanan waxyi lagu soo dejinin fatrada marka waa taas wey waxyigii baa kala go'ay marka xikmaana ku jirto shiikhu uu noo keeni doona fatratul waxyiga sababta in yacni in nebiga xoogaa dib looga dhigo yacni fatrada loo sameeyey buu noo keeni doonaa cunwaan dhan buu noogu maarata musanifka noogu sheegi doonaa weya taariikhu bad'i nubuwati wa nusuuli lwaxyi taariikhu badi nubuwati nabinimada bilowgeedii taariikhdeedii iyo wa nusuuli lwaxyi waxyiga soo degistiisii bilowgiisii ayuu haddana cunwaanka noogu caqiday tilka hiya qisatu bidaayati nubuwati wa nusuuli lwaxyi cala nabiyi sal allahu caley wasalam liwali mara tilka middaa aan ka soo sheekaynay hiya ayaduba qisatu bidaayati nubuwa nebinimada bilowgeedii qisadeedii wey warkeedii wey iyo wa nusuulu lwaxyi waxyigii soo degistiisii cala nabiyi sal allahu calayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam uu waxyigu kusoo dego liwali maratin markii ugu horrayso waxyi kusoo degay bay ahayd buudi wqad kaana alika fi ramadaana fii laylati lqadri waqad kaana wuxuu ahaa yani waqtigaas oo nebiga waxyiga lagu soo bilaabay waqad kaana wuxuu ahaa daalika wakhtigaasu waxyiga lagu bilaabay fii ramadaana bishii ramadaan weliba fii leylati alqadri habeenka leylatulqadarka la yidhaahdo dhexdeeda buu ahaa weeyaan maxaa yeele inay ramadaan tahay waxaa tusayo qur'aanka markii la soo dejiyey shahru ramadaan in la soo dejiyey fii suurati albaqaru rabbi noogu sheegay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas shahru ramadaan bisha ramadaanka la yidhaahdaa alladii bishii wey unzila la dejiye fiihi ramadaanka dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka la soo dejiye weyaan marka qur'aanka shahru ramadaanu soo degay shahru ramadaan marka waxaa ku jiro habeen laylatulqadri la yidhaahdo goormuu marka ka ahar shahr ramadaanka habeenkeeba qur-aanka nabiga lagu soo dejiyey wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi inaa anzalnaahu fii leylati lqadri inaa anzalnaahu qur-aanku waan soo dejinay fii leylati alqadri sharafta habeenkeedii ama taqdiirta habeenkeedii ayaanu soo dejinay weyaan marka bil ramadaan ayuu nabigu uu gaaru xiraa ku cibaadaysan jiray ramadaan baa lagu soo dejiyey ramadaankana habeenka lagu soo dejiyey habeenka leylatlqadriga la yidhaahdo ayuu ahaa qur-aanku soo degay weyy waqad afaadat alaxaadiiu saxiixatu axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo saxiixada ahayd waxay faa'iidaysay oo maarata aan ka faa'iidaysanay anna dalika arrinkaasi oo maarata dalika leylatulqadriga habeenka leylatulqadrigaahi kaana leylata yowmi lithnayni maalintii isniinta ahayd habeenkeedii inuu ahaa qabla an yatluca alfajru fajarka intuusan waagi intuusan baryi ka hor waagu intuusan baryin ka hor oo maalin isniina ah, habeenkeedii ah intuunan fajarka waagu uusan baryin ayaa habeenkaasna uu ahaa laylat lqadriga weya waxayu ina laylat alqadri waxayu ina laylat alqadri yani marba hadday ahayd laylatulqadrigu mid dhacdaa taqacu mid dhacdo fii witrin yani fii witrin tiro isdheer dhexdeed bay dhici jirtay tirada isdheer yacni tirada kisiga la yidhaahdo ayay dhexdeeda dhici jirtay oo ay dhacda weeyaan oo min layaali alcashri alawaakhiri tobanka dambe habeenadoodii ka mid ah min ramadaana oo ramadaanka ah yacnii leylatulqadriga tobanka dambeuu ku jiraa horta ramadaankauu ku jiraa ramadaankaa tobankiisa dambeu ku jiraa tobanka dambana tiriris sbeer ayuu ku jira tiradaas baa la yidhaahdaa witriga tirada ah weeyaan ayuu ku jiray marba hadduu sidaa ahaa waqad abata waxaa sugnaaday buu yidhi cilmiyan cilmi ahaan u sugnaaday anna yowma alinayn maalintii isniinta ahayd oo fii ramadaana ramadaanka dhexdiisa ku sugnayd min tilka sanati sanadaas nebi maxamed malkuljibriil oo u imaanayay innamaa waqaca wuxuu dhacay maalinkaa isniinta ihi fi lyowmi alxaadi maalintii kow iyo oo ramadaan kow iyo labaatan ou ahaa maalinka isniintana ay ahayd buu faqad afaada dalika arrinkaas wuxuu faa'iideeyey anna nubuwatahu sal allahu calayh waali wasalam nebiga nebinimadiisa inamaa bada'at inay bilaabatay un fi laylati alxaadiyati walcishriina habeenkii kow iyo labaatanaad oo min ramadaana ramadaana ayay bilaabatay sanata xdaa wa arbaciina min mawlidihi sal allahu calayh waali wasalam sanadii kow iyo afartanaad oo nebiga dhalashadiisa laga soo bilaabo dhalashadii nebiga laga soo bilaabo markuu kow iyo afartan sano ou gaaray ayay wakhtigaas ayay bilaabatay nebiga nebinimadiisa arrintaas bay faa'iidaynaysaa buuri wa hiya taariikhdaasi tuwaafiqu waxay waafaqaysaa alyowma alcaashira min shahri ogostus yacni maalinkii tobnaad ee bisha ogosta la yidhaahdo yacni ee maalinkeedii tobnaad sanata sanadii ay ahayd ka yani sanadka miilaadiga uu ahaa ayay tanna waafaqaysaa weeyaan taasay waafaqaysaa yacni bisha ramadaan oo habeenkeeda kow iyo labaatanaad nebiga lagu soo dejiyey waxyiga oo nebiguna kow iyo afartan sano markuu dhashay laga soo bilaabo uu jirsaday waxay waafaqaysaa sanadii yani iyo tobnaad oo miilaadiga ah bisha agostana ay ahayd toban ay ahayd ayay waafaqaysaa weyaan wa kaana cumruhu sal allahu alayh waali wasalam nebiga marka da'diisu iyo cumrigiisu iddaaka wakhtigaas wuxuu ahaa arbaciina sanatan afartan sana buu ahaa oo qamariyatan bilaha qamariga la yidhaahdo waa bisha muslimiintu ay tirsadaan weyaan iyo wa sittata ashhurin iyo lix bilood waatnay cashara yowman iyo labiyo toban maalmood yani markii nabiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam cumrigiisu wuxuu ahaa afartan sano oo sanadaha yani qamariga ahoo bisha ay la xisaabsada ihi oo muslimiintu ay tirsadaan waxaa u weheliyey lix bilood iyo labiyo habeen ayaa nabiga u weheliyey oo afartanka sano ula jirtay weyaan wa huwa yusaawi da'daasna waxay u dhigmataa oy la mid tahay aaaiina sanatan yani soddon iyo sagaal sano sagaal iyo soddon sano oo shamsiyatan bisha yani sanadka shamsiga la yidhaahdo oo qoraxda xisaabsadaan ayay u dhigmataa weeyaan iyo wa alaaata ashhurin saddex bilood nayni wa ishriina yowma iyo labaiyo labaatan maalmood yani markay bisha shamsigaana ay sanadka shamsiga u ahaa sagaal iyo soddon sano ay nebigu u dhammaatay ayna u wehliso saddex bilood iyo labaiyo labaatan maalmood ayay taas qamarigana ay ku aadan tahay buu leeyahay marka sanada shamsiga iyo sanada qamariga ah saad ogtihiin yacni farqiga u dhexeeyo waa farqi iska yar wey sanada shamsiga ah oo kaleeto yacni waxaa la yidhaahdaa sanada e, shamsigaahoo kaleeto maalmaheeda markii laisku dardaro waxaa la yidhaahdaa waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan maalmood ayuu sanadkeedu ka kooban yahay baynamaa sanadaha qamariga ahi markii ayagana la isku dardaro saddex boqol iyo konton iyo afar maalmood ay noqonayaan marka farqi yara udhaxeeyo ayaa u dhaxeeyo weeyaan maxaa bishii qamariga bilna ku dhammaana bilna ku dhammaana laakiin kuwa shamsiga ah waxa marna sodonkii gudbaysaa marna sodonay noqoni marna way ka yaraanaysa hal bil oo ka mid ah weya marka saasuu maarata tafawudkaas oo u imaanaya wey marka taasay u dhigmataa buyi kolka fa kaanat nabiga soo diristiisu waxay ahayd calaa ra'si arbaiina sanatan shamsiya sanada shamsiga markii la yidhaahdo oo qoraxda dadka xisaabsada ihi waxa weeye afartan sano asagoo nebiga bilowgeedii ku jira ra'sigeedii bilowgeedii asagoo ku jiro ayay maarata nebiga la soo diray noqonaysaa laakiin sanadka qamariga ahi afartankii waxbaaba ula jira nebiga calayhi salaatu wasalaam weeye fatrat alwaxyi uma cawdatuhu waxyigii kala go'iisa oo kala go'ay dabadeetana uu soo laabtay oo ilaahay uu nabiga u soo celiyey waxyigii ayuu halkan musanifka noogu sheegi wey wa kaana alwaxyu qad fatara wanqaaca bacda wali nusuulihi fii qaari xira kama sabaqa wa kaana wuxuu ahaa alwaxyu waxyigii nabiga loo waxyoonayo balkuljibriil u waxyoonayay qad fatara mid kala go'ay buu ahaa wanqaaca mid go'ay buu ahaa bacda wali nusuulihi soo degistiisii hore dabadeed qaybtii hore iqra bilowgeedii suuratalcalaq bilowgeedii soo degtay gadaasheedii fii qaari xiraana ku soo degtay mid kala go'ay buu ahaa kamaa sabaqa sidii noo soo hormartay wadaama hada linqitaacu kala go'aas oo waxayga ou kala go'ayna muddadiisu waxay ahayd ayaaman maalmo unbay ahayd weyaan fatrada waqtiga ay jirtay maalmabuu ahaa weyaan waqad acqaba dalika arinkaas wuxuu la cirdiyey yani waxa weeyaan kala go'a fatradaasi fi nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu ku dhaliyey wey markii ay yani kala go'aasi baa wuxuu ku dhaliyey oo ula cirdiyoo la yimid shiddat lka'aabati waalxusni murug alkaaabatu wa alamu baa layidhahda waa murugti un wey walxusnu waa iska cadfu tafsiira layidhahda alkaaabatu walxusnu waa isku mid un weyaan murug buu maarata arrintaasi ay la cirbisay oo nebiga durbadiiba marka waxyigii murugooday kaanat fii hada linqiaaci kala go'aas bay ku sugnayd yani maslaxaduba waxay ku jirtay in waxyiga laga kala gooyo loo kaadiyey in muddo ah ayaa maslaxadu ku jirtay buuri maxaa yeele faqad dahaba canhu nabiga xaggiisa waxaa ka tegey alrawcu argagaxiyo cabsidii baa ka tagtay wataabbata wuuna sugnaadayoo fii amrihi arrinkiisabuu ku sugnaaday weyaan watahaya-a wuxuu u lixtimaali mila maa sabaqa wixii soo hormaray oo kale qaadisteeda u qaado oo cabdulqaada uu yeesho ayuuna u diyaar garoobay xiina yacuudu hadduu soo noqdo markuu soo laabanayo macnaha soo malakuljibriil markuu la kulmay soo dhibaato uma usan geysanin oo markuu qabtaba nabiga soo ma marojinayninoo ma majuujinaynin tii oo kale xataa in lagu sameeyo nabiga diyaar diyaarbuuba u ahaa salawatulahi wasalaamu calayh oo u diyaar ahaa weeyaan marka watahaya wuu u diyaargaroobay nabiga diyaarba u ahaa lixtimaali mila ma kii oo kale qaadistiisii sabaqa hormaray oo malakuljibriil uu ku sameeyey xiina yacuudu marka uu soo noqdo diyaarba uu ahaawo waxasala lahu nebigu waxauu helay oo u xasilay attashawuqu hilow oo waxyiga uu u hiloobo walintidaaru sugasho iyo yani korasho uu suganayo in waxyiga uu ku soo dego uu sugayo ayaa maaragtay nebiga u xasishay salawatu ullahi wasalaamu calayh waahada wuxuu gudagelay yartaqibu inuu dhowrayo sugayo majiia alwaxyi maratan uhra mar kale inuu waxyiga u yimaado uu sugayo allowya kuu soo celiyaba uu taagan yahay waxyigii soo ugu hiloobo oo u jeclaaday weyaan wakaana sal allahu calayh waali wasalam nabigeenna wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam qad caada mid soo noqday min cindi waraqata bni nawfalin waraqat bni nawfal ninkii oo uu khadiijo u geystay ilmaadeerka la ah khadiija markuu min cindi waraqat bni nawfal markuu ka soo laabto waraqat bni nawfal agtiisa markuu ka soo noqday mid u laabtay ahaa wa kaana nabigu wuxuu ahaa sal allahu calayh wasalam qad caada mid laabtay min cindi waraqata bni nawfalin waraqaha ninkaa la yidhaahdo agtiisa markuu kasoo yani agtiisa markuu ka yimid ilaa xiraa'a mid u noqday buu uu ahaaday weeyaan godkiiba uu nabiga aaday maadaama waxyigiiba uu u hiloobay markiiba qaaru xiraabu ku noqday buurtii xiro godkeediibuu ku laabtay wy sii wato uu sii xidhiiriyo jiwaarahu cibaadadiisii iyo dariskiisii fii haarihi godkiisa dhexdiisa la dariskii rabbigiisa uu la darsayay oo la cibaadaysanayay cibaadadaas inuu la gooni noqdo oo iska sii wato daraaddeed buu meeshii godka ugu laabtay weya wayukamila inuu dhammaystiro maa baqiya wixii haray oo min shahri ramadaan bishii ramadaan wixii ka harayna inuu dhammaystirto ayuu darteed meeshii ugu laabtay godkii bishii ramadaan markay dhammaatay oo watama jiwaaruhu cibaadadiisuna ay dhammaatay iyo la dariskii godka uu ku cibaadaysanay yuu nasala nebigu soo degay min xiraaa buurta xero la yidhaahda buu ka soo degay sabiixata gurati shawaal bisha shawaal kowdeedii subaxeedii yacni qura asal ahaan waxaa la yidhaahdaa bariirta lagu fasiraa waxaan ladhaha hurat lfarasa la faraska wejigiisa meeshiisa cad baa qurada asalka loo yaqaana qurada sidaasa la wejiga midabka cadoo ku yaalla asalka xagga luqa ahaan qura loo yaqaana laakiin hadda waxaa loo jeeda maadaama faraska wax kusoo qaabilaya kuugu horeeyo oo wejigiisa yahay saasoo kale waxaa loo jeedaa awalu yowmin min shahri shawaal maalinka ugu horaysay oo shawaal subaxeedii buu markan buurta xiro ka soo degay muxuuna u soo degay liyacuuda ilaa maka maka inuu u laabto xasba caadatihi siday caadadiisiba ku dureersato dhaqankiisa sida uu ahaa inuu maka ku soo laabto markuu soo noqdona waad ogtihiin oo buurta uu ka soo dego kacbadu ka soo bilaabi jiray waa tawaafi jiray uma markaasu ahalkiisii aadi jiray wey faqaala sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi falama stabtantu markii aan galay alwaadi waadigii markaan galay calooshiisii galay wy waadiga calooshiisii markii aan galay ay dahaltu fii batnihi baa loo jeeda calooshii waadiga markaan soo galay oo qaaru xiraana aan ka soo baxo waadigii maka aan soo dhex galay dooxadii maka aan soo galay baa nuudiitu la ii dhawaaqay koraa la iiga dhawaaqay buui marka dhawaaq baan maqlay fa nadartu can yamiinii midigtaydaan fiiriyey dhawaqa xaggeebuu ka socdaa falam ara shay-an waxna ma aanan arag dhinaca midigtaan fiiriye waxaan u jeeda lama arko wa nadartu can shimaalii bidixdeedaan haddana eegay falam ara shayan wax aan arkay lama arko waxba waxuga u jeedi waay wanadartu amaamii hortayda baan eegay falam ara shayan wax aan arkaahi ma jiro shayna ma aanan arag wanadartu khalfii gadaashayda baan eegay haddana falam ara shayan waxna ma aanan arag farafactu ra'sii madaxaygan koru qaaday fara'aytu shayan waxbaan marka arkay markaan samada eegay ayaan wax arkay buui maxaa aragtay fa idaa waaba isagoo almalaku malagii jaa'anii iigu yimid hadda ka hor bixiraaa buurta xiro la yidhaahdo godkeeda iigu yimid jaalisun waaba isagoo mid fadhiyo ah calaa kursiyin kursi korkii ku fadhiyo oo bayna samaai walard samada iyo ardada dhexdooda ah kursi buu ku fadhiyaa oo samada iyo ardada dhexdeeda ah markaasaa indhaha saaray buu leeyay markaan sidaa arkay faja'iftu minhu rucbaa faja'iftu waan argagaxay minhu malagii baan ka baqay oon ka argagaxay rucban argagax cabsi darteed ayaan la argagaxay weye marka jaia fulanun markaad tiraahdo jaia fulanun markaad tiraado bimacnaa fazica baa loo jeeda wuu argagaxay fa huwa maj'uuun mid la argagaxiye weeyaan ay madcuurun waa mid lagu sameeye argagax lagu sameeye oo kale weya riwaayada imaam lbukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo fajaituda meeshaan bedelkeeda wuxuu warinayaa yani farucibtu waa li argagax geliye buu ohanaya saasuu leeyahay marka yani jaifa iyo racuba iyo kulli waa isku wada mid weeyaan faja'idtu waan argagaxay minhu malagii ayaan rucban argagax dartiibaan ku argagaxay xataa hawaytu ilaa aan u hoobto ku dhaco ila alardi dhulka aan u hoobto cabsi darteed marka malagu halkaasuu ku fadhiya samada iyo ardada dhexdooda ayuu kursi ku fadhiya annaga waxaan fahmi karna maaha mar haddee waxyii hawa inaad rumaysa adiga waxba haraarraadini see hawadaasi kursi intou qof u dhigto axad u dhigto ugu fadhiisan karaa hadhihin waa wax kaa weyn waa waxyi weyn marka inaad rumayso umbaa lagaa rabaa adiga taasaa lagaa raba haddaad muslim tahay leanna muslimiinta qaybka way rumeeyaan wayna ku ammaanan qaybka in la rumeeyo waa ammaan weeyaan faataytu khadiijata markii aan malagii markiiba arkay waxaan imid waan soo laabtay faataytu waxaan u imid khadiijata yani qofka u kaalmaysa oo dejisabuu nabigu ahaa xaaskiisa calayhi salaatu wasalaam khadiijaan u imid faqultu markaasaan waxaan ku idhi zammiluunii zammiluunii dafiruunii intaasaan isku daray buudi iduuduubo iduuduuba marka dairuuni iyo zammiluuni waa isku wali wuxuu ku daray wasubbuu calaya maaan baaridan biyo qabowna igu dulshuba si bal cabsida ay iiga tagto subbuu calaya wasubbuu calaya shuba calaya ani dusheeda waxa ku shubtaan maa an baarida biyo qabowna igu dul shuba weeyaan fadataruunii way iduuduubeen ahalkaygii wasabbuu wayna shubeen calaya dusheeda maa an baaridan biyo qabow bay dusheedana kusoo shubeen fanasalat markaasaa waxaa soo degtay yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahhir wاrrujza fahjur aayadaha fi suurat lmudair ku jiro ayaa nebiga lagu soo dejiyey markaasi weyaan waa markii labaad oo bacda fatrati lwaxyi waxyiga koobaad oo soo dego intaan bay ahayd weyaan yaa ayuha almudairu midkaan isduuduubayo isdadayo qum istaag oo yani isdadidda ka istaag wey faandir dadka uu digo cadaabka ilaahay uga dig wa rabbaka rabbigaagana fakabbir weyne oo axad kasta kulligii ka weynee rabbigaaga wa iyaabaka dharkaagana faahir aahir yeel oo nijaasada ka ahir warujza qurunka oo shirkiga iyo wax alla wixii cadaabka ilaahay ku gaarsiiyana fahjur ka tag oo ka hijro shirkiyaadka iyo wax alla midkaa ka tag weeyaan shiikha isagaa noo fasiri doona aayadahan oo arki doonna insha allahu tacaala waxay ahayd wadaalika arrinka markii fatratul waxyiga uu dhacay oo aayadahan ay soo degeen fii suurati lmudaffir ku jiraay qabla an tufrada intaanan la farad yeelin asalaatu salaada aan la farad yeelin bay ahayd uma xamiya alwaxyu waxyigii ayaa aad u yimid wey yani waa kululaadada macnaheeda xamiyada kululan looma jeede ay waxaa loo jeedaa jaaa kaiira waxyigiibaa maaragtay aad u yimid waxyi fara badan baa soo degay watataabaca wuuna israacraacay marka watataabacadan waa iska ta'kiid macnawiyaa la yidhaahdaa xamiya alwaxyigaas umbaa la xoojinaya waxyigiibaa iska soo dabadhacay marba marka ka dambayso israacraacay aad buu marka u soo degay baa loo jeeda wahadihi alaayaatu aayadahan fii suurati lmudair ku jiraahi awaa'ilkeeda hiya aayaadkaasi bad-u risaalatihi sal allahu calayh suuratu iqra waxay ahayd nebinimadiisa bilowgiisa sooma ahayn wax aqri baa layidhi rasuulnimadiisi bilowgeedina waa tan weeyaan waa badu risaalatigii diritaankiisa nabiga la diro sal llahu alayh ali wasalam bilowgeedii waa suuradda aayadahan fii suurat lmudair ku jiro weyaan wahiya maaragtay risaalada diritaanka yani la diro ama maaragtay aayadahan soo degay muta'akhiratun mid ka dambaysay wey can inubuwati nebinimadii ayay ka dambaysay risaaladan wa hiya risaaladaan u celino diritaanka nabiga la diray oo aayadaha lagu diroo layidhi qum fa andir layidhi mutaahiratun mid maaragtay ka dambayso wey can inubuwati nebinimadii oo suuratu alcalaq wakhtiga ou maaragtay wax igu kala go'ay qadarkeedii ayay muta'ahir ahayd yani aad ba uga dambaysay waxoogaabay ka dambaysay weyaan labadooda kale tanaa dambaysa weyaan markaasu wuxuu yidhi watashtamilu calaa nawcayn watashtamilu waxay kulminaysaa aayadahaana u jeeda calaa nawcayni laba noocbay kulminaysaa oo rasuulnimada la diray labadaa nooco min atakliifi mashaqayn iyo masuuliyad nabiga la saaro ah calayhi salaatu wasalaam ah laba noocoo mas-uuliyad iyo kalifaad nebiga wax lagu kalifay ayay arrintani sheegaysa ay kulminaysaa maca bayaani maa yataratabu calayhi iyadoo la caddaynayo waxa ka ratibmayna la caddaynayo ay la jirto caddayntaasi ayaa takliifkaas laba noocoo ka mid a ah. yaa ka ratibmaysa weyaan ayna kulminaysaa labada nooc waa kuwe kan hore noo sheegay ama noocu lwal arinta hore nooca hore fa huwa yani diritaanka nabiga la diray takliifuhu kuma shaqayntiisii weeye iyo mas-uuliyad saaridiisii sal llahu calayh wasalam nebiga lagu kalifo bilbalaaqi gaarsiin dadka inuu xaqa gaarsiiyo iyo wataxdiiri inuu dadka cadaabka ilahay uga digo wadalika fii qowlihi tacaala alla yani maarata hadalkiisi ou yidhi dhexdeeda wey qum faandir qumta waxa weye waa istaag faandirna dadka u dig weeyaan balaaqaa la faray inuu u istaago dacwadii iyo inuu dadkii khayrka gaarsiiyo oo cadaabka uu uga digo arrintaasi weeyaan aayadda qum faandirta macnaheedu waxa weeye xadir innaasa dadka u dig nabi muxamadow min cadaabillaahi alla cadaabkiisa uga dig in lam yarjicuu haddayan ka soo noqonin camaa hum fiihi waxa ay dhexdiisa ku sugan yihiin oo min alghayi waalaal baadida iyo maaragtay dhumidda ah alghayu iyo addalaalu yani markay culammada kala farqiyaan hayiga waxaa la yidhaahdaa qofka oo calaa cilmin ku dhumaa ayiga la yidhaahda isagoo cilmi leh haddana dhunsan kaasaa ayiga loo isticmaala awiyu baa la dhihi wshucaraau yatabicuhum lhaawuuna soomaahan yani waa ayagoo og dalaalkaasi ku raaceen weyaan dalaalkuna waxaa la yidhaahdaa calaa jahlin ayuu jaahil qofka uu ku sugan ayuu dhumaa oo xaqa ka dhumaa marka saasay ku kala saaraan marka waxa ay ku sugan yihiinoo min alhayi waalaali ah uga dig dadkii oo cadaabka haddaynan ka joogsanin cadaabka ilahay uga dig wey iyo cibaadati hayr illaahi alla waxaan ahayn oo la caabudo allihii almutacaali ee sarreeyey wax dhanba ka sarreeye wey iyo wlishraaki bihi wadaajin rabbi lala wadaajiyo fi daati daatadiisa in khalqigii makhluuqaadkiisa lala wadaajiyo waifaati tilmaamaha uu rabbi leeyahay in dadka lala wadaajiyo wlxuquuqi xaqa uu rabbi addoommadiisa ku leeyahay in addoommo kale lala wadaajiyo wlafcaali ficiladii oo afcaashii rabbi ou lahaa khalqigiisa la siiyo sida alkhalqu iyo wliijaadu iyo wixii lamid oo ah afcaasha rabbi in cid kale la siiyo arintaas yani haddaynan ka joogsanin ugadig cadaabka ilaahay siday uga istaagaan wey marka qaybta hore qum faandir arrimahaasay kulminaysaa waxa weeye waxaa lagu kallifay inuu dadka xaqa gaarsiiyo ugana digo cadaabka ilaahay weeyaan wa ama alnowcu aani nooca labaad waxa weeyaan Eh, oo takliifka ka mida ah, fa takliifuhu nabiga ku mashaqayntiisii ku kalifidiisii wey sal llahu caleh ali wasalam bitatbiiqi awaamir illaahi alla awaamirta uu faro waxa uu faraahi fulinteeda oo maaragta la dabaqo oo lala yimaado arrintaasoo nebiga lagu kallifay oo allah awaamirtiisii ah subxaanahu wa tacaala ilaahi subxaana wa tacaala wixii ou amray fulinteeda ou fuliyo oo nabiga lagu kallifay salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo waliltizaami laazimid oo ku dhaqma wey biha awaamirtaasi fii nafsihi naftiisa inuu u laazimo la yimaado muxuu intaa u samaynaya liyaxriza bidalika mardaati illaah liyaxriza inuu helo darteed bidaalika arintaas awaamirta rabbi ou inta fuliyey ou naftiisana ku laasimiyey ou marka koobo ou ku helo mardaat illaahi casa wajal ilaahay radidiisa ou ku helo wayasiira marka uu noqdo nebiga calayhi salaatu wasalaam uswatan mid lagu daydo uu noqdo liman dad ay ku daydaan aamana billaahi ilaahay rumeeyey wanaaggaas ay kaga daydaan ayaguna wey sidaa darteed baa marka loo amray takliifka labaad waa kaas w sidaasa loogu mashaqeeye wey wadalika fii baqiyat alaayaat arrimahaana aayaadkan yani qum fa andir laga reebo inta kale arrintan bay ka warramaysaa weyaan faqowluhu allah subxaana wa tacaala uu yidhi warabbaka fakabir macnaahu waxaa loo jeedaa khusahu rabbi ku gooniyeen bitacdiimi weyninka ku gooniyeen walaa tushrik bihi allaha la wadaajinin fii dalika arintaas oo tacdiimka iyo weynaynta iyo axadan hayrahu axadan asaga ahayn ha la wadaajinin rabbigaaga waqowluhu hadalkiisa allah uu yidhi wa iyaabaka fatahir ayadana waxa weeyaan almaqsuudu danta laga leeyahay alaahiru minhu ee ka muuqanayso maqsuudka daahirka ahee laga leeyahay aad u muuqanayo waxa weeye tathiiru iyaabi dharkaaga inaad ahiriso waljasadi jidhkaaga inaad aahiriso oo aad wixii nijaasaa ah ka qof rabbi weynaynayo wayaqifa bayna yadayhi alla hortiisana istaagayaahi uma ahaanin an yakuuna najisan inuu mid nijaasaa ou noqdo mustaqdiran haddana la qurunsado oo qurun iyo wasa iyoni qadir wato inuu noqdo adoo inaad rabbigaaga hor istaagta wax kuu habbooni ma aha weya wqowluhu allah subxaana wa tacaala hadalkiisa uu yidhi wاrujza fahjur macnaahu waxa weeye ibtacid ka fogow can asbaabi sakhat اllahi wa cadaabihi allah yacni caradiisa iyo cadaabkiisa sababka ku gaarsiinayo ka fogow ayaa loo jeedaa warujza fahjurta taa weeya wadalika sabab uga wadalika ka fogaanshahaasi waxa weeye waxaad uga fogaanayso waa bitaacatihi allah inaad adeecdo wa tarki macsiyatihi cusyaankiisa ood ka tagto ku caasinta rabbiga aad ku caasiso waqowluhu tacaala alla hadalkiisa uu yidhi aayaddaas uu yidhina ay laa tuxsin wanaag ha samaynin wey macnaheedu waxaa loo jeedaa laa tuxsin wanaag ha samaynin ixsaanan wanaag ha samaynin oo turiidu wanaaggaas aad doonayso afdala minhu mid ka wanaag badan fii haadihi dunya adduunkaa mid wanaag badan lagugu siiyo macnaha waxa weeye qof intaad wax siiso aad leedahay abaal uga dhigo berriha ku abaalgudo ha u yeelin sidaas haddaad wax bixinayso ilaahay dartii u bixi ninkaan ha ku abaal mariye iyo berri ha kuu guda iyo ha samaynin ha u yeelin sidaasaa loo jeeda ama aaya aiira aayadda ugu dambayso faashaara fiiha wuxuu ku ishaaray allah subxaana watacaala dhexdeeda ilaa maa yalxaquhu nabiga waxaa haleelayo oo min ada qowmihi dadkiisaqoomkiisa ka imaanaya ah ka midihi yani qowmkiisa inay dhibi doonaan ayaa arintaas looga waramaya wuxuu ishaarayaa ilaa maa yalxaqu waxa nabiga haleeli doono oo la kulmi doono oo min adaa qowmihi dadkiisa dhibkooda ahi xiina yufaariquhu marka uu kaga tago fi diini diinkoodi markuu faaruqo shirkigii markuu ka tago oo diintii tawxiidka uu qaato inay dhibi doonaan ayay ishaaraysaa markaa wayaquuma uu istaago bidacwatihim ila allahi waxdahu u yeeristooda oo dadka ugu yeero allah oo keliya in la caabudo axad kale inaan la caabudin waxa dhibka uu la kulmi doono ayaa marka waxaa laleeyaha faqaala wuxuu yii rabbi wuxuu yidhi walirabbika fasbir rabbigaaga u sabir baa layidhi sidaasaa lagu odhanaya alqiyaamu bidacwati dacwada ukicidii nabiga uu istaagay ayuu halkan kaga warramay waqaama rasuululahi sal l alay wasalam nabiga markiiba markii qum faandir la yidhi wuu kacay oo wuu istaagay rasuulka alle sal allahu caleh wasalam calaa itri nusuuli haadihi alaayaati aayadaha markay soo degeen gadaasheedaba isla markiiba bidacwati ila allahi allah oo dadka ugu yeeraya subxaanahu watacaala ayuu u kacayoo nebigu u istaagay waxaytu ina qawmahu markii dadkiisu kaanuu waxaytu ina qawmahu dadkiisu iyagoo ay ahaayeen kaanuu ay ahaayeen jufaatan dad maaragtay jufaad ahoo yani reebaadiye ah laa diina wax diinay leeyihiin aynan jirin ilaa cibaadat alasnaami waalawthaan diin kale ay leeyihiin lama arko ilaa asnaamta iyo maaragtay aalihadaas ay samaysteen awsaanta ah cibaadadooda mooye wax kale aysan lahayn walaa xujata lahum xujo kaloo ay leeyihiin aynan jirin xujo kaloo ay leeyihiinna aysan jirin wax ay u haystaan cibaadatul awtaanna aysan jirin ilaa annahum ayaguse alfow aabbaa'ahum aabbayaashood inay heleen calaa dalika shirkigaas dushiisa inay ku heleen marka xujaday haystaan waa maxay waa taqliidu bilaabaa'i aabbayaasheenaan ka soo gaarnay awowayaasheen baa asnaamtan iyo waxaan cibaadatu hayri illaahi ku jira ayagaanu ku raacayna walaa akhlaaqa lahum dhaqan akhlaaq ee dabeecad wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo ay lahaayeenna aynan jirin ay qaataan walanafati qabyaalad iyo xamiya aljaahiliya taas inay qaataan mooye wax kale aysan lahayn akhlaaqdoodu waxa w waa isla qabweyni jahli ayuu ku jiro inay isla qabweynaadaan iyo inay qabiil ahaan u kululaadaan qabyaalad darteed ay u dagaalamaan walaa sabiila lahum wadana ma aysan lahayn fii xalli lmashaakili waxyaalaha mushkilooyinka yimaado ay ku xalliyaan oo ku daweeyaan ma aynan jirin ila sayfa sayfunbay ku dawayn jireen cilmiga iyo dulqaadka iyo wasiilo kaloo la adeegsada iyo tawxiid iyo khayr midna ma aynan garanaynin hadday wax inay xalliyaan dabcaan sayf bay wax ku xallin jireen faqad ikhtaara allah markaasuu rabbi wuxuu u doortay lahu nabiyulaahi moxamed wuxuu u doortay salawaatu ullahi wasalaamu calayh an yaquuma inuu u istaago bidacwati dacwadii ilaahay inuu istaago siran si sira inuu ugu istaago markii dacwadiisii uu bilaabayay si siroo nabiga ku bilaabay durbadiiba lama jahrin qarsoodii inuu ku bilaabo walaa yuwaajiha uunan kala hortegin biha dacwadii iyo tawxiidkii ilaa man yacrifuhu axaduu garanaya mooye bilkhayri wanaag uu ku garanayo iyo xubbi lxaqi xaq jacaylkii qofkuu ku garanayo dadka unbuu u bandhigi jira nabiga calayhi salaatu wasalaam weliba wayafiqu bihi axadkaas uu ku kalsoon yahay buu u sheegi jiray wayatma'inu ilayhi ouna qofa u xasilaya ah qof maarata u xasilaya oo ku kalsoon yahay ayuunbuu arrintiis u sheegi jiray weyaan sidaasaa la amray buu leeyay ayuu rabbi u doortay subxaana wa tacaala wa an yuqadima inuu hormariyo dacwadiisa ku bilaabo ahlahu bilaabo وعشيرته أهل كيس حوى رير كيس حاس كيس عرور كيس أو كبلاب وعشيرته قرابته سكاء أو كبلاب وأصدقائه صاحبته سو كبلاب وندماءه كوي أو حلوة عبي جرى لشي كيسن جري أيو أيو كهر مريو على غيرهم أيو يدك أنا هنا وكهر مريو سداس أيا مارك اللي كبلابين لأن إلهي يحير وأنذر عشيرتك الأقربين دعوة مركة أبوه الرئيسة كو مركة نفتا لكل قنطة ثم وإن دخل كاي كتب بغضاء كبعدنا أهل walaalkaagii qaraabadaadii kale iyo jiiraankaagii iyo muslimiintii markaa kabacdi inaad gaarsiisa baa la rabaa wey hada wabilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed